أيها الإخوة والأخوات walaalihii shabakada manhaj online idiin soo bandhigayaan kitaabkan qayimka ah oo magaciisa la yidhaah صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها casharka labaad waxaana noo sharaxi doona kitaabkan qayimka ah fadiilaة الشhaykh cabdulkariim xasan xoosh xafidahu allahu tacala الحمد لله رب العالمين wsala allahu calaa muxamadin wacalaa aali muxamed waxaynu ku soo jiray kitaabkii aynu shala bilaabnay sifatu salaati nabiyi sala allahu alayhi wasalam marka aqwaashii culammada laga soo naqliyey a'immada ee itibaaca ku saabsanaa taqliidkana ay ka digayeen ayaynu markaa ku dhex jiray imaamu shaafici raximah ullah aqwaashiisii wax ka mida waa akrinay Eh, waxaana inoo harsanaa ka ugu dambeeya uu shiikhu soo naqliyey ee aqwaasha shaafici ka mid ah wuxuu yidhi shaafici raximahu llahu raxmatan waasica kullu xadiisin can nabiyi sala allahu alayh wasalama fa huwa qawli xadiis kasta oo nabiga sala allahu aleyh wasalam ka soo arooray bimacnaa ka sugnaadaa loo jeedaa fa huwa qawlii isagu wuxuu yahay kaan ku tegayo odhanayo wey waa maquulka aan odhanayo wey wain lam tasmacuuhu mini yaydaan iga maqlin be isagaa ii qowl iyo madhab ah marka wuxuu tilmaamayaa sheikhu alimaamu shaafici raximah ullah in axaadiista nebiga ee sala allahu alayh wasalam saxiixa ah inay siday u soo arooreen u qaadanayo u aqbalayo oo aanu marnaba yacni ka tegayn xadiiska waana inaga nidhi marka ay dhacdo bacdu alaxaadiis inay aimada qaarkood qaadan waayeen waxay u qaadan waayeen acdaar daraaddeed cudurdaar bay u qaadan waayeen ama ha ahaato inaan xadiidku soo gaarin ama ha ahaato inaan xadiidku agtiisa aanu ka asixin ama aanu u caddaan inuu xadiidkani saxiix yahay wa fii nafsi lamri uu saxiixna yahay ama inuu moodo xadiidkani inuu mansuuq yahay ama inuu ta'awulo acdaar ilaa toban gaaraysa ayuu ibnu taymiya ku soo arooriyaa kitaabkiisa la yidhaha rafcu lmalaam can ila'immati alaclaam marka almuhim ahlucilmigu taas waa ka siman yihiin waxaanay tilmaamayaan inay axaadiista rasuulka sala allahu alayh wasalam ay raacayaan qiyaas iyo ra'yi iyo wax kaloo laga hormarinaya xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalam ma jirto ama a'immada qaarkood warka laga sheego oo ku saabsan in qiyaaska iyo xadiidka saxiixa ee ah inuu hormarin jiray qiyaaska sida imaam maalik oo kale ay maalikiyada muta'akhiriinta qaarkood u nisbeeyaan warka noocaasi waa war kalad ah aan sax ahayn oo usuulka maalikiya waxaa ku caanbaxay ee muta'akhiriintoodu qortay in imaam maalik agtiisa xadiis aaxaada iyo qiyaasku markay iscaaridaan inuu qiyaas ka hormarinayo waana siduu ku dareero oo ku socday cabdullaahi ibnu xaaji ibraahim ashanqiiti nadmigiisa maraaqu usacuudka la yidhaahdo waalxaamilu lmutlaqu walmuqayadu wa qabla ma rawaahu waaxidu oo waxa uu tilmaamayaa cidda wax qiyaasata ee suuro suuro ku xambaarta inay tahay mujtahid mujtahidkaasi ha ahaado mid mutlaqa ama ha ahaado mid muqayad ah wa huwa qiyaasku qabla maa rawaahu lwaaxidu waa ka horeeyaa ruux keliya xadiidkuu soo wariyey waa laga qadimayaa qiyaaskaa la hormarinaya qiyaaskaa la hormarinaya keligiina ma aha saaxibulmaraaqi oo keliya ma aha ee muta'akhiriinta maalikiyo usuulkooda saasaa ka caanbaxday kutubo badan bayna ku qoreen laakiin ahlu cilmiga qaarkood sida callaama maxamed amiin ashanqiiti waxa uu caddeeyey warka noocaas inaanu ahayn war saxiixa imaam malikna ayna ka sugnayn waxaanu ku nuxnuxsaday raddiga uu ka radinaayo oo uu ka daafacayo imaam malik warkaa loo nisbaynaayo aad iyo aad buu ugu nuxnuxsaday marka qawlkaasi maaliki laga sheegaya waa qowl aan saxiix ahayn waxaana laga yaabaa inay ku xambaartay mashaayikhda qaarkood oo sidaa ku tegey markay arkeen bacdul axaadiis oo tiradoodu yar tahay oo imaam maalik uu khilaafay ta'awul isagoo u xawilanayo sida xadiidka albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqa fain sadaqa wabayana burika lahuma fii baycihima wain kadaba wakatama muxiqat barakatu baycihima qadarka hore ee ku saabsan khiyaarulmajliska imaam maalik ma qaadan dabood markuu qaadan waayey ayaa laga yaabaa inay markaa arrinkaa ka tartiibiyeen laakiin cudurdaar daraaddeed buu u qaadan waayey ama ta'awul ayaa arrinkaasi uga dhacay waa ijtihaad buu sidaa ugu tegey sababkuna wuxuu ahaa in la qaato ayuu ahaa oo lagu camal falo xadiiskaa la qaato ijtihaadkuna khata iyo sawaab mid walbana waa leeyihi laakiin a'immada kaleba waa la helaya bacdu axaadiis ay khilaafeen oo cudurdaarkaas oo kale ama wax la mida ay ku khilaafeen lagamana tartiibin qaacidada noocaas waxaa la soo naqliyaa ibn abi deebe sheekhii la odhan jiray oo mucaasir la ahaa imaam malik inuu hadal adag ka yidhi imaam malik qaadashada uu xadiiska khiyaarulmajliska sheegaaya uu qaadan waayey culamaduna waxay ictibaariyeen maqaaladaas inay tahay maqaala shaniica aynay munaasib ahayna inuu yidhaahdo wuxuu yidhi istataabu fa fain taaba ilaa duriba cunuquh wuxuu yihi malik waa in la toobad weydiiyaa mar hadduu xadiiska khiyaarulmajliska qaadan waayey hadduu ka toobad keeni waayona waa in kurka laga jaraa a'imadii hore sheekh ka mid ah ayaa wuxuu yidhi ibn abi di'bi waa xalaal miirad badnaa nina aad u warac badan buu ahaa dahabiba wuxuu yidhi hadduu warac badnaan lahaa ma waxaasu ku hadli lahaa almuhim waxyaalaha mutacaasiraynka ka dhexdhaca ayay noocani ka mid tahay culammadu ku daraa waa min qabiili kalaami alakhraan oo shubho iyo qadar hawa ah baa iswaafaqaya marka shubhadii iyo qadar hawii iswaafaqaan ayaa waxaa laga yaabaa kalaam inuu soo baxo uu isagu isleeyahay shareecadaad ugu nusraynaysaa xaqiiqaduna ay tahay daafic kale inuu weheliyo alcallaama ibn cabdilbar ayaa mawduucaas iyo culamo kaleba waa ka hadlaan isaguna wuxuu kaga hadlay jaamicu bayaan alcilmi wa fadli aqraantu hadalka ay iska yidhaahdaan hadal ama markaa xasad ama wax lamida mida ku soo baxay oo aan insaaf iyo cadli ku soo bixin yacni inay markaa dhici jirtay culamaduna qaacid ahaan waxay yidhahdaan kalaamu lakraani bacdihim fi bacdin yutwa wala yurwa almuhim a'immadu dhammaantood itibaacaasay ku sugnaayeen taqliidkana waa ka digayeen axmed ibnu xambalin raximahu llah afarta imaam imaamka ugu dambeeyey xagga dhimashada wuxuu ahaa imaam axmed ibnu moxamed ibnu xambal axmed ibnu xambal buu ku caanbaxay waana nisba iljad awowgii oo loo nisbaynaayo wey waxaanu dhintay laba boqol iyo koob iyo afartan markay hijiradu ahayd waana la imtixaanay oo fitnatu khalqi lqur'aan culammadii lagu imtixaanay ku sabirtay uu ka mid ahaa ee xaqa ku sugnaatay ee rukso aan qaadan si aan ummaddu u lumin yacni sabirtay oo adkaysatay lana dhibaateeyey waxaanu ahaa a'immada afarta ah imaamka xadiiska ugu sii aqoonta badan uguna xifdiga badan wuxuu qaybsanaa malyan xadiis malyan xadiis buu qaybsanaa oo korka ka hayay yani waagaa hore xifdiga aad baa loo ictimaadi jiray yani ahlucilmiguna yacni xifdiga aad iyo aad bay ugu dadaali jireen marka waxa uu ahaa ka axaadiista ugu yaqaana a'imada afarta ah waxaanu ku dadaali jiray axaadiista rasuulka sala allahu aleyh wasalam inuu raaco aanu khilaafin kitaab fiqiya oo uu qoray ma jiro marka masale la weydiiye wuxuu ku jawaabi jiray axaadiis iyo aasaarta kalaam mujarad oo fiqiya in la qoro aaraa'u lculamaa yacni la allifana waa karaahiyaysan jiray saas aawadeed baa riwaayaad badan laga soo wariyey laakiin riwaayaadka badan ee laga soo warinaya macnaheedu ma aha in waxa weeye uu fiqi yar yahay wadaad weyn baa la weydiiyey oo markaasu wuxuu yidhi imaam axmed masaaisha qaar baa shan riwaayo laga soo naqliyay afar riwaayo iyo fiqi yaraan bay sheegaysaa buuri fiqi yaraan ayay sheegaysaa buuri warka noocaasi waa war kalad ah aan sax ahayn fiqi yaraan sheegi mayso mana tilmaamayso laakiin sida marka aasaarta iyo axaadiista aqoonta uu lahaa ay u fara badnayd ayaa waxay keensanaysay inuu marba yacni waxa weeye xadiis ama asar uu u cuskado masalada ku bineeyo balee jumuudka ra'yi keliya lagu qallalo oo ra'yi labaadba ruuxu cimrigiisa aanu soo maraynin fi lmasaa'ili kulliha oo wax isbeddela aanu yeelanayn taasaa cilmi yaraan iyo fiqi yaraan sheegaysa ee fiqiyaraan sheegi mayso yacni riwaayaadka kala duwan iyo aqwaal kala duwan inuu masalada ka yeesho caalimku imaamu shaafici waa naqaanaa qadiim iyo jadiid buu leeyahy isagoo weliba fiqigii wax ka alifay oo kutubo qoray oo riwaayaad laga soo warinayo keliya aynay ahayn ayaa haddana kutubtiisii waxay u qaybsameen qadiim iyo jadiid markaasaa masaa-ishii uu qadiimka ku tegey cinda asxaabi almadhab haalibkeedu waxa weeye waa daciifa haddii jadiidku khilaafsan yahay masaa'il yaroo macduuda bay ka soo reebaan oo ay yidhaahdaan qadiimkaa xoog badan oo dhowr iyo toban mas'ale ay ku sheegaan saas aawadeed ba yidhaahdeen kitaabkii kitaabulxuja la odhan jiray haddiiba la helo lama ictimaadi karo waayo wuxuu ka dhigan yahay kalmarjuuci canhu alimaamu dahabi markuu siyaru aclaami nubala oo ugu tarjameeyey imaam axmed waxa uu yidhi wayaxsabuunahu muxadisan wabes waxay u malaynayaan bu uhi muxadis keliya inuu yahay saasay u filayaan buui markaasuu imaamu dahabi ka warramayaa imaam axmed oo odhanaya wallahi martaba dambe fiqiga waxa uu ka gaadhay martaba aada u heer oo lays iyo a'immadii fiqiga ku sheegnaa martabadooda kaluu ka gaadhay masaa-isha qaarkoodna axaadiisuu ku bineeyey daraaddeed bay fiqiyaraan ugu nisbeeyeen oo aanu jaahilku markaysagaa garanayn idraakayna markaasuu dabeed wuxuu odhanayaa faljaahilu laa yacrifu qadra nafsihi fakayfa yacrifu qadra hayrihi ruuxa jaahilka aan aqoonta lahayna qadarka naftiisaba garan maaye dadka kale qadarkooda sidee buu u garan karaa wuxuu ka soo naqlinayaa imaamu dahabi shaafici laftiisa inuu yidhi imaam axmed sideed baab buu imaam ku ahaa waa imaam fi sunna waa imaam fi lxadiis waa imaam fi lfiqh waa imaam fi zuhdi waa imaam fi lfaqri sideed baab buu sheegay sunnada oo ictiqaadka ayuu ku ahaa imaam xadiiskuu imaam ku ahaa fiqiguu imaam ku ahaa shaafica u qiraya muqallid shaafici qallidanaya sidee buu markaa u tacaninayaa oo u odhanaya faqiih ma ahayn iyadoo shaaficigu qallidanaya laftiisu imaam inuu fiqiga ku ahaa uu qiray sidee buu isagu u khilaafaya imaam fi lfiqi buu ahaa buuri imaam fi zuhdi buu ahaa zaahidnimada ayuu imaam ku ahaa imaam fi lfaqri buu ahaa rubama inaad qariibsanaysaan imaam fi lfaqra adduunyo iyo xoolo inuu doonto mid isku taxallujinaya ma ahayn hadday u timaaddo marka adduunyadu waxau ahaa markaa mid waxa weeye faraqaaya kana sabraaya nolosha markaa adag ku sabraaya oo faqrigii iyo qaninimada faqriga dooranaya waxaynu imaam axmed waxaa uga yaro sheegaynaa tacniga dadka jahalada ay tacniyaan baa badan oo si aan a'imada kale loo tacnin baa isaga loo tacniyaa waxaa dhacday xaflad weyn oo la qabtay beri dhaweyd ayaa waxaa ka hadlay nin baa ka hadlay dabeedna wuxuu idhi a'imada afartii siday u kala xadiis badnaayeen bay u kala fiqi liiteen abu xaniifa baa ugu xadiis yaraa haddana maca dalik madhabtiisu waa madhab maasha allahu ah oo waxa weeye fiican fiqigeeduna fiican yahay afarta imaam ee kaleba madaahibtooda waxaa ka fiican madhabta markaa abu xaniife sababta uga fiican yahina waxay tahy uu ka xadiis yaraa dee taa macnaheedu mayna ahayn aafada iyo dhibaatadaba xadiiskaa wata wuu sii waday hadalkii waa hadal yacni idaacaadka iyo yacni laga soo daayey xaflad weyn oo la agaasimay na hadalkaa laga odhanaayo oo dad badan oo kala duwan oo acyaana laysugu keenay hadalkii waa sii waday wuxuu yidhi imaam axmed baa ugu xadiis badnaa a'imada afarta ah madhabtiisaana ugu liidata takfiirka iyo beleduna xaggooday ka soo baxeen bal haddii imaam axmed sidaa loo tacninayo waxa loogu tacninaya ay tahay waa xadiis badnaa macnaheedu soo noqon mayso nacayb xadiiska la necab yahay waa arrin khatara wey arrinkii madxigii iyo manqabada ahaa iyo fadiilada in laga dhigo inay masaalib tahay oo wax wax lagu dhaleeceeyo tahay waa shay aad iyo aad u xun waana wax ayaan darro ah waa xaflad weyn oo hudheelada hargeysa ugu waaweyn hudheel ka mida lagu qabtay oo la keenay xubno baarlamaan yacni xubno guurti culamo iyo mashaayikh sida markaa la tilmaamay dad kaloo acyaan ah meeshii iyo mawdicii laguma radin raddi muctabara oo meeshii lagu radiyay ma jiro ta noocaasina waxa weye waa mid kalad ah oo in marka waxa la dhaleeceeyo imaam axmed oo imaamu ahli sunnati waljamaaca ah waa arrin markaysaga baatili wey a'imaduna siday u qadarin jireen ilaa shiikhiisii shaafici ayaa sidaa u qadarinaya oo leh sideed baab buu sideed daba imaam ku ahaa waa kaa ku leh axmedow adiga xadiiska naga yaqaani xadiisku hadduu saxiix yahay noo sheeg si aanu ugu tagno aanu xadiiskaa u qaadano waa saa yidhi marka culamada qaarkood sida caliy bni cabdillahi almadini shaykhu lbukhaari waxa uu yihi ina allaha nasara hada diina birajulayn biabi bakrin yawma aridda wa biaxmeda bni xambalin yawma almixna ilaahay diintan wuxuu ugu nusreeyey oo ugu gargaaray laba nin bukhaari shiikhiisii caliyu lmadiini la odhan jiray baa yidhi ee weliba shuyuukhdiisa kale ka sheegnaa waata uu bukhaari yidhi naftayda cid agteed kuma yaraysan sidaan ugu yaraystay markaan caliyulmadini la joogo naftaydu way ila yaraataa markaan caliyulmadini la joogo laakiin axad kale markaan la joogo naftaydu ilama yaraato oo ma yaraysa naftayda iyo qadarka naftayda iyo cilmigayda laakiin marka caliy bni cabdillaahi almadini la joogo naftayda way ila yaraataa bimacnaa cilmigayga iyo qadarkaygu waa ila yaraadaan ilaa hadal xad buu joogay caliyulmadini wuxuu yidhi ilaahay diintan wuxuu ugu gargaaray laba nin abubakar buu ugu gargaaray maalintii yowma ridda maalintii carab badani ay ka noqotay diinta oo waa kii ahlu riddaha la dagaalamay mawqifka saalimkee adagna qaatay ee qaatica ah. wa biaxmeda bni xambalin yowma almixna axmed ibnu xambalna ilaahay waa ugu gargaaray diinta maalintii imtixaanka laysku imtixaanay fitnatu khalqi lqur'aan imaam axmed waxa uu yidhi لا تقلدني ولا tuqallid مالكا wala shaaficiya wala lawsaaciya wala الثwرية imaam axmed wuxu uhi laa تqlidnii aniga hay qalidanina oo hadalkayga daliil la la'aanteed idinkaan daliilka garanaya iska raacina taqliid waxaa la yidhaahdaa itibaacu qawli man laysa qawluhu bixujja min gayri macrifatin bidaliilih cidan hadalkiisu xujo ahayn in la raacaa la yidhaahdaa isagaan daliilkiisa la garanaynin kaas baa waxaa la yidhaha taqliid laa tuqallidnii aniga hay qallidan bu idhi yani ruux kastoo khitaab ka suuragal yahay in lala khitaabo bay ku dhici laa tuqallidnii aniga hay qallidan bu uhi walaa tuqallid maalikan maalikna ha qallidan oo hadalkiisa ha iska raacin oo ha ku dayan adigaan daliil u garanay wala shaaficiya shaaficina ha qallidan wala awsaaciya awsaacina ha qallidan wala thawriya sufyaan athawrina ha qallidan wakhud min xaysu akhaduu waxaad ka qaadataa axkaamta meesha ay ka qaateen ka qaado kitaabka iyo sunnada ka qaado wa fi riwaaya laa tuqallid diinaka axada min haulaa laa tuqallid ha qallidan diinaka axadan min ulaa yacni diintaada ha u qallidan cid kuwaa ka mida diinaka ay fii diinik maa jaa can nabiyi sala allahu alayh wasalama wa asxaabihi fakhud bih kii nabiga sala allahu alayh wasalam ka yimi wa asxaabihi iyo asxaabtiisii ka yimi fakhud bihi qaado uma ataabiciina bacdu arajulu fiihi mukhayarun intaa dabadeed attaabiciina ay fi taabiciina taabiciinta yani marka aaraa'dooda iyo ijtihaadaadkooda bacdu alrajulu fiihi mukhayarun yani saxaabada dabadood taabiciinta aaraa'dooda iyo ijtihaadaadkooda ruuxu wuxuu yahay mid la doorgeliyey oo kala dooranayo bimacnaa mulzam kuma aha ama waajib kuma aha araada taabiciinta inuu raaco wa qaala maratan wuxuu yidhi marna imaam axmed wuxuu yidhi alitibaacu an yatabica arajulu ma jaa can nabiy sala allahu alay wasalam wa can asxaabih itibaacu waa inuu raaco ninku maa jaa kii yimi can nabiy sala allahu alay wasalam nabiga xaggiisa ka yimi oo ka soo arooray ka sugnaadaan loo jeedaa wa can asxaabih iyo asxaabtii nabiga sala allahu alayh wasalam kii ka soo arooray bimacnaa ka sugnaaday raacista la raaco ayaa itibaaca uma huwa min bacdu ataabiciina mukhayarun ay fi taabiciina mukhayarun min baabi nasci alkhaafid ruuxu intaa dabadeed taabiciinta aaraadooda dhexdooda wuxuu yahay mid la doorgelinaayo oo inuu qaato iyo inaan u qaadan baa loo doorgelinayaa yacni waajib kuma aho mulzam kuma ah buu jeeda wuxuu kaloo imaam axmed yidhi ra'yu lawsaaciyi wara'yu maalikin wara'yu ra'yu abi xaniifata kulluhu ra'yun awsaaci ra'yigiis wa ra'yu maalikin iyo malik ra'yigiisu wa ra'yu abi xaniifata iyo abi xaniifa ra'yigiisu kulluhu ra'yun dhammaantii waa ra'yi waa aaraa' wey wa huwa cindii sawaa madkuurkaa la soo sheegay ee ra'yada ciddaa kala duwan ahi dhammaan waa siman yihiin agtayda buuri bimacnaa midnaba xujo ma ah wa inama alxujatu fi alaahaar ee wax kaleba maaha xujadu waxay ku sugan tahay oo qura aahaartay ku sugan tahay aahaar waktiyada qaarkood waxaa loo isticmaalaa waana sida shiikhu hadda uga jeedee waxaa aahaartii mawquufka saxaabada ku ahayd iyo axaadiista marfuuca ah intaba shamlinay wuxuu kaloo yidhi man radda xadiida rasuuli lahi sala allahu aleyh wasalam fahuwa calaa shafa halaka man radda kii diida xadiida rasuuli lahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay xadiiskiisa diida fahuwa calaa shafa halaka waxa uu ku sugan yahay halaag qarkiibuu ku sugan yahay balay culamada qaarkood cudur la-aan hadduu xadiiska u diido yacni aad iyo aad bay u fogeyn jireen waxaa laga soo naqliyaa isxaaq iyo ruuxa xadiiska u diida bigayri cudrin oo u radiya inay ku kufri xukmiyeen marka aqwaasha culammadu dhammaan waxay tilmaamayaan taqliidkana waa ka digayaan waxaanay amrayaan itibaaca in axaadiista rasuulka sala allahu alayh wasalam la raaco ayay amrayaan ardaydii xataa cilmiga ka qaadatay a'immadaas waxay ahaayeen qaaran a'immada iska qallidan bay ahaayeen oo aan iska raacin ee masaa'il badan ku khilaafa labadii saaxiib ee abu xaniife maxamed ibnu xasan ashaybaani iyo abu yuusuf yacquub ibnu ibraahim mid waliba waxaa la yidhaahdaa abu xaniife wuxuu khilaafay abu xaniife masaa-ishuu ku tegey marka saddex meelood loo qaybiyo meel ahaan bay ku khilaafeen mid waliba haddana waa labadii saaxiib abu xaniife wey waa labadiisii arday ee laazimay ee marka isaga laga yimaado ahlumadhabka la sheegaayo ugu horeeya alxanafiya culamadeeda marka laga yimaado abu xaniife labada saaxiib baa ku xiga labadaas ayaa ku xiga saaxiiba abi xaniifa haddana sulusul madhab baa mid waliba khilaafay haddaba xanafiyadu waxay yidhaahdeen iyaguna waa imaamyaal abu xaniifana waa imaam dabeed waxay yidhahdeen alaimatu athalaata imaamyaalka saddexda ah abu xaniifana waxay yidhahdeen waa alimaam lacdam may odrhanin markii sulus madhab ay ku khilaafeen abu xaniife ku khilaafeen xanafiyadii may odhan xanafiyadii waa ka baxeen ee aaraadoodii waxay ictibaariyeen inay madhabta ka mid tahay asxaabu wujuuha ugu horreeyana inay iyagu yihiin ee madhabta almudani waxa uu ahaa ardaygii shaafici ismaaciil ibnu ibraahim haddana maca dalik imaamu shaafici wuxuu ku khilaafay thulusu lmadhab shaafici wuxuu ku tegay marka saddex meelood loo qaybiyo meel ahaan ayuu shaafici khilaafay marka mas'alo ama masaa'il inay ugu khilaafaan saasay u dhici jirtay oo qowlka imaamku ku tegay si ka duwani inay ka xoog badan tahay hadday arkaan sidaa xoogga badan bay raaci jireen sidaas ayay raaci jireen baab kale sheikhu wuxuu u gaar yeelay shubahaad iyo jawaabteed waxaanu tilmaamayaa dadka qaarkood ikhtilaafka madaahibta iyo tacasubkooda iyo taqliidiyadooda waxay u cuskadaan laba xadiis sida xadiiska markaa lagu sheegay inuu odhanayo ikhtilaafu ummati raxma khilaafkay ummaddaydu iskhilaaftaa waa raxmad sheekhu waxa uu sheegay xadiiskaasi asal ma leh waxaanu ka soo naqliyey subki oo culamada shaaficiyada ka midi inuu yidhi xadiidka sanad saxiixa iyo mid daciifa iyo mid mawduuca midnaba uma arag xataa mid mawduuca uma arag ikhtilaafu ummati raxma sheekhulalbaanina waxa uu yidhi ikhtilaafu asxaabii lakum raxma lafdigaasaa la soo naqliyey lafdigaasina ma sugna waayo waa mid daciifa oo dacfigiisu daran yahay waahin jiddan saas aawadeed yani mid sugan maaha waxay kaloo cuskadaan asxaabii kannujuumi biayihim iqtadaytum ihtadaytum asxaabtaydu waxay ka dhigan tahay xidigahoo kaley ka dhigan tahay cid kastoo iyaga ka mida oo ah ku dayataan waa ku hanuunaysaan kaasna ma sugna waa mawduuc bu yihi sheikhu alalbani waxaanu ku caddeeyey silsilatu xadiis daciifa marka axaadiistaasi ma sugna lamana xujaysan karo bale waxay khilaafsan tahay buu sheikhu yidhi aayaadka qur'aanka ah waayo allah wuxuu yidhi walaa tanaazacuu fatafshaluu watadhaba riixukum ikhtilaafkii waa laynoo diidaya walaa takunuu min almushrikiin min aladiina faraquu diinahum wa kanuu shiica kullu xizbin bima ladayhim farixuun wuxuu kaloo ilahay yidhi walaa yazaaluuna mukhtalifiina ila man raxima rabuk marka khilaafku siduu raxmad u noqonayaa iyadoo cidda uu ilaahay u naxariistay uu ilaahay ka badbaadiyey shubha kaluu shiikhu markaa sheegayaa oo ku saabsan ikhtilaafka diinta la isku khilaafaya hadday tahay mid la diidaayo maxaad ka odhanaysaan khilaafkay saxaabadii iskhilaafeen iyo a'immadii ka dambaysay khilaafkay iskhilaafeen farqise ma u dhexeeya khilaafkay a'immadaasi iyo saxaabadaasi iskhilaafeen iyo ikhtilaafka muta'akhiriintu iskhilaafaan sheikhulalbani waxa uu yidhi haa farqa udhexeeya farqi weyn baa u dhexeeya xagga sababta iyo xagga aasaarta iyo raadadka mid walba waa uga dhexeeya ikhtilaafka saxaabadu islaafeen wuxuu ahaa ikhtilaaf dani keensatay oo daruuro ku yimi waxaanu ahaa ikhtilaaf yacni tabiiciya oo fahamka inay isku khilaafaan marka ay tahay manay ahayn miday ikhtilaafka doonayeen waxaynay ku dadaalayeen ikhtilaafka inay ka baxaan axaadiisii ma diiwaan gashanayn ma qornayn yacni saxaabigani axaadiis buu hayay aan ka kala haynin marka midba intuu hayay buu ku camal falayy marka ikhtilaafka caynkaasa waxa uu ahaa midaan ikhtiyaar u dhicin ayuu ahaa waxaanay ku dadaalayaan ikhtilaafka inay ka baxaan laakiin mutaakhiriintu khilaafka iskhilaafayaan waa ikhtilaaf ay sidiisa u doonayaan ay in badani leeyihiin xadiiskan inamaba khuseeyo annaga madhabtaydu xadiiskaa ma qaadan oo madhabi heblaayaan ahay imaamkan ku dayanayaana xadiiskan ma qaadan oo kuma camal falin markaasaa mid waliba wuxuu urursanayaa inta markaa madhabtiisa u daliilka ah inta kale ta'wiilaad inuu saaro si uu madhabta u ilaaliyo ama inuu ka jeesto ama qaarkood inuu daciifiyo ayay in badani ku dhaceen marka waxaad mooddaa siday marka madaahibta kala duwan loogu camal falayo ay u qaadanayaan sharaa'ic kala duwan oo kale inay ka dhiganayaan waxaanay marka odhanayaan mutacasibada qaarkood madhab u tacasubaysa xadiis kasta oo madhabteeda khilaafsan iyo aayad kasta kastao madhabteeda khilaafsan waa mu'awala ama waa mansuuqa ama waa mid la awilay ama waa mid la nasakhay labadaa mid wey sida karxiba uu yidhi mashaayikhda xanafiyada ka mid ah kulu aayatin tukhaalifu ma calayhi asxaabuna fahiya ima mu'awalatun aw mansuka wa kulu xadiisin yukhaalifu ma calayhi asxaabuna fahuwa ima mu'awalun aw mansukh yacni aayad kasta iyo xadiis kasta oo khilaafsan siday asxaabtayada xanafiya ku sugan yihiin ama waa la awilayaa ama waa naski baa lagu xukumaya inay mansuukha tahay ama mansukh yahay waa bail waayo dema macsuumiinba miyaynay khati'i karin hadday khata'aan maxaa xadiiskii marka waxa loo radinaya oo loo odhanaya ama waa maawal ama mansuuq ma wada sawaab baa waxay ku tageen ma cismaa loo sugaya waa qalad aasaarta ka dhalatayna waa ka sii daran tahay oo in waxa weeye mid waliba madhabtiisa unuu ku booriyo dadku inay qaataan oo madhab kale ayna qaadan ee shaaficigu idhaha shaaficiyun qaata wax kale ha qaadanina ka xambaligu yidhaha xambaliye un qaata wax kale ha qaadanina ka maalikigu idhaha maalikiye qaata wax kale ha qaadanina ka xanafigu saas i leeg waatay qaarkood yidhaahdeen ana xambaliyun maa xayiitu wain amut fa wasiyatii linnaasi an yataxambaluu anigu xambali baan ahay buuhi intaan nool ahay markaan dhintana waxaan dadka u dardaarmaya inay wada xanaabilo noqdaan ma ilahi iyo rasuulkiisa u dardaarmay in dadku wada xanaabilo noqdaan kii shaaficigana waa kii yidhi ana shaaficiyun maa xayiitu wain amut fa wasiyatii linnaasi an yatashafacuu kii xanafiga waa kii ka daray ee yidhi falacnatu rabbina cidaada ramlin calaa man radda qawla abi xaniifa lacnadii korkiisa ha ahaate buu ku leeyay kii xanafiga ahaa ya lacnadaasoo xagga tirada ciidda la tira ah ciidda cadadkeeda ah cidda hadalka abu xaniife diidda baatil weeye waxaas ma ilaahay baa waajibiyey in marka abu xaniife la raaco ma ilaahay baa waajibiyey in axmed ibnu xambal la raaco ma ilaahay baa waajibiyey in shaafici la raaco imaam min al ala'imma in isagun la raaco wax kale aan la dhegaysan cid kalena hadalkiisa aan la maqal ilah iyo rasuulkiisa may sharciyeen ruuxa ruuxacambigaayi cidda ahlucilmiga waa inuu masalada weydiiyaa laakiin inuu yidhahdo marka waxaan ahay madhab eblaayo oo wax kala dhegaysan maayo waa arrin ansax ahayn fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun marka eh, shiku waa ka jawaabaya calaa kulli xaal waanu radinaya waxaanu tilmaamaya inuu xaqu mid keliya yahay ayuu tilmaamaya aqwaasha a'immada imaam malik wagayruhu ay yidhaahdeenna waa sheegayaa asaarta xun ee ka dhalatay tacasubka madaahibta loo tacasubayo oo ku dayashada indhala loogu dayanayo oo aan marka waxa weye daliilka la aqbalaynin oo la odhanayo madhabtaydun baa qabta waxa madhabtaydu qabto waxaan ahayna dhegaysan maayo yani sheikhu wuxuu caddaynayaa inay tahay mid qalada oon sax ahayn saxaabaduna taa kumay sugnayn yani firqa naajiya maxaa laynoogu sheegay daabitkeeda man kana cala mili ma ana calayhi alyawma wa asxaabi nebigi iyo saxaabadiisu dee waxaas kumay sugnayn saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam mid waxa weeye calim ka mida culamadii saxaabada mid ra'yigiisuun qaato ra'yi kalaba aan qaadan oo yidhahda anigu kaasaan ra'yigiisa ka madhab yeelanayaa ma jirin ma jirin oo saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam bakri iyo cumari iyo cuhmaani iyo calawi iyo hurayri iyo cabbaasi toonna kama mid ahay mid yidhahda abubakar umaan agu hadalkiisa qaataa ruux kale ma dhegaysto madhabteedu waa madhabta abubakar ama madhabteedu waa madhabta cumar ama madhabteedu waa madhabta cusmaan ama madhabteedu waa madhabta cali ama madhabteedu waa madhabta ibnu cabbaas wa haluma jara kuma jirin saxaabada rasuulka sala allahu alay w salam bale waktigii a'immadu joogtay qarnigii saddexaad laga soo gaarayo ma jirin cid waxa weeye imaam hebel ama sheekh hebel uun ra'yigiisa qaato aan wax cid kale qaadan cid kalena aan dhegaysanayn sida xataa madaahibtu u jiraan muta'akhiriinta agtooda cusuurtii hore um, uma jirin saas aawadee maadaama daabitku yahay man kana calaa mitli ma ana calayhi yowma asxaabi waxaa markaa laga qaadanayaa mar haddaan tamadhubkaas madhab loo go-ayo oo iyada uun la qaadanayo iyada un la baranayo wax kale aan la dhegaysanayn wax kale aan la aqbalayn nahji ay saxaabadu ay ku sugnaayeen maadaamaynay ahayn oo hadyigoodi iyo nahjigoodii ay khilaafsan tahay qaabka noocaasi waa mid bidca shakina male marka calaa kulli xaal adiladu waxay tilmaamaysaa in la raaco nusuusta in la raaco kitaabkeennu wuxuu ka warramayaa salaada nebigu sala allahu alay wasalam uu tukan jiray axaadiistii nebiga sala allahu alay wasalam qowlkiisa iyo ficilkiisa ahaa ee uu nebigu salaada kaga warramay ama ficil ahaan uu sameeyey ayuu kitaabku ka warramaya madhab madaahibta kamid mid oo u tacasubaya sheikhuna ma jirto min aljamiic buu ka wada qaadanaya qolo waliba masaladay ku saxan tahay ay sawaabka ku tahay oo ay axaadiista u dhowdahay ayuu qaadanaya miduu u xaqlinaya ma jirto baabka ugu horreeya aan gallo istiqbaalu lkacba mawduucii ku saabsanaa waysada iyo salaada waxa ka horreeya sheikhu hadda kama hadlin waayo sida cunwaanka kitaabkaba ka muuqata sifadii salaada nebiga sala allahu alayh wasalam ay ahayd keliya buu kitaabku kaga warramayaa min atakbiiri ila atasliimi laga soo bilaabo xidhashada salaadda la xidhanaya allahu akbar la odhanayo laga gaadho salaamad naqsiga la salaamad naqsanayo saas aawadeed kutub kalea lagaga hadlaa waysada iyo istijada iyo waxyaalaha tahaarada ku saabsan ee salaada ka horreeya laakiin hadda waxaynu ka bilaabaynaa ruuxii oo tahaaradiisii soo dhammaystirtay oo hadda doonaya inuu tukado oo salaaddii xidhanaya waxa ugu horeeya uu qabanaya waxay tahay inuu qiblada u jeeso istiqbaalu lqibla qiblada inuu qaabilo kacbada inuu qaabilo kacbaduna waa qibladii muslimiinta ruuxu hadduu kacbada arkaayo kacbada lafteeda u jeesanaya haddaanu kacbadii arkayn sideennoo kalena xaggay kacbadu ka xigti iyo jihaday ka xigtuu u jeesanaya qad naraa taqaluba wajhika fi samaa'i falanuwaliyannaka qiblatan tardaaha fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam marka waajib waxa ah xaggay kacbadu inaga xigto inaynu u jeesanno kaana rasuul lahi sala allahu alayh wasalama wuxuu ahaa rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam idaa qaama markuu kaco ila asalaati salaadda u kaco istaqbala alkacbata mid kacbada qaabila ayuu ahaa fi lfardi faralka iyo wanafli iyo sunnahaba kacbaduu u jeesan jiray nebigu sala allahu alayh wasalam oo qaabili jiray axaadiis fara badan oo mutawaatiraana kuso aroortay wa amara sala allahu alayh wasalam waa amray nebigu sala allahu alayh wasalama bidaalika qaabilitaankaa kacbada la qaabilayo xaggeeda loo jeesanayo nebiguna sala allahu alayh wasalam waa amray oo waa ina faray fa qaala wuxuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam lilmusii'i salaatahu ama lilmusii'i salaatihi labaduba bannaan kii salaaddiisa xumeeyey wuxuu ku yidhi idaa qumta ila asalaati faasbiq alwuduu'a idaa qumta markaad kacdo ila asalaati salaadda aad u kacdo fa faasbiq alwuduu'a dhammaystir weysada dhammaystir ayaa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam uma istaqbil alqiblata dabeedna qaabilo u jeeso alqiblata qiblada u jeeso fakabbir takbiiro allahu akbar dheh allahu akbar dheh waana xadiis saxiixa oo bukhaari iyo muslim ku soo arooray wa kaana sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam fi safari socdaalka gudihiisa yusallii mid tukada ayuu ahaa nebigu sala allahu aleyh wasalam annawaafila sunnayaasha ayuu tukan jiray calaa raaxilatihi daabadda uu saaran yahay korkeeduu ku tukan jiray nebigu sala allahu alayh wasalam wa yuutiru calayha waa ku witriyaysan jiray oo salaadda witriga aan tirada isku buuxda ahayn ee tirada kala dhiman ah sida saddex ragcadood sida ragcad sida shan ragcadood ee habeenkii la tukado salaadda cisho dabadeed ilaa inta waagu aanu dilaacin yacni salaada witriga la yidhaahdee la tukado ee tirada kala dhimanaana nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu ku tukan jiray daabadda korkeeduu ku tukan jiray marka uu safarka yahay xaysu tawajahat bihi wuxuu ugu tukan jiray meeshay ula jeesataba sharqan wa garba bar iyo galbeedba meeshay ula jeesato waa u tukan jiray nebigu sala allahu alayh wasalam waa sunnihii weeyi xadiiskanna waa xadiis marka waxa saxiixa oo isaguna saabita siduu sheikhuba caddaynayo wa fii dalika nazla qawluhu tacaala arrinkaas baanu ku soo degay sunnayaasha la sunnaysanayo marka safarka la yahay oo la soconayo qawluhu tacaala hadalkiisu allahu u yidhi fa aynamaa tuwalluu fahama wajhu allah meel kastoo a u jeedisaan wejiyadiinnaba fahama wajhu allah halkaas buu ahaaday yacni markaa qibladii ilaahay ay ahaatay ama fahama halkaasay ahaatay wajhu llahi ilahay wejigiisa oo wejiga ilahay baa idinsoo qaabilaya rabbi ayaa idinsoo qaabilaya oo cidda markaa kacbada qaabisho ilaahay waa soo qaabilaa iyadoo ilaahay sarreeyo caali yahay oo korreeyo ayuu ilaahay soo qaabilaya xadiidka sheegaya inay aayaddani kusoo degtay safarka sunnayaasha la sunnaysanayo muslim baa saxiixa kusoo wariyey waa min xadiisi cabdillahi bni cumar qaala kana rasul lahi sala allahu alayh wasalam yusallii wa huwa muqbilun min makkata ila almadinati calaa raaxilatihi xaysu kana wajhuhu nabigu sala allahu alayh wasalam waa tukan jiray isagoo ka soo qaabilay maka maka ka yimi ila almadiinati xagga madiinana u jeeda wuxuu ku tukan jiray nebigu sala allahu aleyh wasalam calaa raaxilatihi daabaddiisa korkeedu ku tukan jiray xaysu kaana wajhu meeshii wejigiisu ahaadayba oo u tukan jiray nebigu sala allahu aleyh wasalam qaala wa fiih nazalat wuxuu cabdullahi bnu cumar yidhi kaas baynay ku soo degtay aayaddu ilaahay yidhi fa aynamaa tuwalluu fa hama wajhu allah muslim baa saxiixa kusoo wariyey qiblada in loo jeestaa waa mid markaa waajib waa mid farala weeye waxaanay ku tiriyaan culammadu inay ka mid tahay shuruuda salaada inay ka mid tahay waxaana laga qaadanayaa faralnimada ay faralka tahay amarka uu ilaahay amray oo rabbi uu amray in loo jeesto qiblada qad naraa taqaluba wajhika fi samaa'i falanuwalliannaka qiblatan tardaaha fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam waxayuma kuntum fawalluu wujuhakum shatrah amarkuna wuxuu keensadaa waajibnimo alamru yaqtadi lwujuub waajibnimo keensadaa marka waxa waajiba qiblada in loo jeesto ruuxu hadduu safar yahay iyo hadduu neg yahay mar layba waa inuu qiblada u jeestaa laakiin waxaa laga reebay oo laynaga khafiifiyey marka safarka la yahay ee la soconayo salaada sunnaha ah waxaa lagu sunaysan karaa daabadda korkeeda rakuubka iyadoo la saaran yahay waxaa la a gaadhiga iyadoo la saaran yahay waa lagu sunaysan karaa oo sunnihii waa lagu tukan karaa iyadoo yacni markaa geestu kuula socdaba ba aad u tukanayso marka hore ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam rakuubka uu saaran yahay qiblada u jeedin jiray dabeedna sunnihii wuxuu u xidhan jiray sida xadiidka soo socdaaba waa inoogu imanayo isagoo qiblada u jeedu sunnaha xidhan jiray markuu xidho dabadeed ayuu dabeedna markaa ka kaxaysan jiray oo geestuu ku socdo ayuu u jeedin jiray dabeedna sidaasuu ku tukan jiray isagoo geestay ula jeesataba u tukanaya waa salaada sunnaha gaarnimo faralka isaga qiblada meelaan ahayn looma jeesan karo cinda alikhtiyaar markuu ruuxu kari karayo marka fainama twallu fahama wajhu llahna sunnahay ku saabsan tahay faralka looma deliishan karo lama odhan karo meeshaan doonaa un tukanaya kaana wuxuu ahaa nabigu sala allahu alayh wasalam axyaanan mararka qaarkood ida araada markuu doono an yatatawaca inuu sunnaysto markuu doono calaa naaqatihi hashiisa korkeeda inuu ku sunnaysto hadduu doono ou safarna yahay istaqbala biha alqiblata wuxuu la qaabili jiray xagga qiblada ayuu ula jeesan jiray oo hashiibu wuxuu u jeedin jiray xagga qiblada ama kacbadu u jeedin jiray dabeedna markaasuu ku xidhan jiray fa kabbara dabeedna waa takbiiran jiro allahu akbar buu odhan jiray waa xidhan jiray uma sallaa xaysu wajahahu rikaabuh dabeedna waa tukan jiray xaysu wajahahu meeshuu u jeediyaba waa u tukan jiray rikaabuhu rakuubkuu fuushan yahay meeshuu u jeediyaba waa u tukan jiray nebigu sala allahu alayh wasalam xadiiskana abu daawuud iyo kayruhu baa soo wariyey culamada qaarkoodna waa saxiixiyeen oo ibnu sakan iyo ibnu mulaqini ay ka mid yihiin iyo cabdulxaq alishbiili sheikhulalbanina waxa weeye waa quweynaya wa kaana yarkacu wa yasjudu calaa raaxilatihi iimaa'an bira'si wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu aleyh wasalam yarkacu mid rukuuca buu ahaa wa yasjudu mid sujuuda buu ahaa calaa raaxilatihi daabadiisa korkeedu ku sujuudi jiro oo ku rukuuci jiray imaan bira'si xaaluu ku tilmaamayo madaxiisa oo dee mar haddaan markaa meel isku siman aan lagu sugnayn sujuud lama sujuudi karo rukuucdii iyo sujuuddii siday ahayd loolama iman karo maxaa la samaynayaa waa la tilmaamayaa oo rukuucdiina madaxa hoos loo foororinayaa sujuuddiina madaxa hoos loo foororinayaa wayajcalu sujuuda wuxuu ka yeeli jiray nebigu sala allahu alayh wasalam sujuudda akhfada mid ka hoosaysa min alrukuuci rukuucda mid ka hoosaysu ka yeeli jiray oo sujuudiyo rukuucda sujuudu hoosaysiin jiray tilmaanta uu sujuudda tilmaamayo iyo tilmaanta uu rukuucda tilmaamayo wuxuu hoosaysiin jiray tilmaanta uu sujuudda tilmaamayo saasuu hoosaysiin jiray marka calaa kulli xaal marka safarka la yahay oo socdaalka la yahay oo ruuxii gaadiid ama rakuub uu saaran yahay wixii sunno ku saabsan rakuubkaa uu saaran yahay ama gaarigaa uu saaran yahay korkiisa waa ku sunnaysan karaa isagoo sujuuddii iyo rukuucdii tilmaamaya meeshuu ula jeestana iyo meeshuu ula socdana yacni sidaa ugu tukanaya yani waa laynaga fudaydiyey qiblada jeesiga loo jeesanaayo haddii sunnana ay ku saabsan tahay safarna la yahay labadaa shardi haddii la helo laakiin faralkii nebigu waa soo degi jiray sala allahu aleyh wasalam daabadda intuu ka soo dego ayuu dhulka ku tukan jiro o qiblada u jeesan jiray wixii faral ku saabsan wixii faral ku saabsan wa kaana idaa araada wuxuu ahaa nebigu sala allahu aleyh wasalam markuu doono an yusalliya inuu tukado alfariidata faralka inuu tukado hadduu doono salaada faralkaa nazala waa soo degi jiray oo rakuubka uu saaran yahay ama hashuu saaran yahi uu ka soo degi jiray nebigu sala allahu aleyh wasalam fastaqbala alqibla dabeedna wuxuu qaabili jiray nebigu sala allahu alay slam qiblada oo xagga qibladu u jeesan jiray oo dabeedna saasuu u tukan jiray yacni daabadda korkeeda faralka kuma tukan jirin nebigu sala allahu alayh wasalam halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atubu ilayk